بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته saa walaalku sheegay dersigu wuxuu ku saabsan yahay aلsunanu fi اlqur'an sunnada asliyan waxaa la yidhaahdaa aariiqa aw alqaacida jidka ama qaacidada waxaynu ka hadlaynaa markaa wuxuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala sunanka uu khalqigiisa u dejiyey ilaahay khalqiga si fiican buu u abuuray kownkanna nidaam buu u dejiyey iyo sunno uu raaco oo mutarada ah sunno aan isbeddel lahayn awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu inoo sheegayaa inta nool iyo inta aan noolaynba in ilaahay uu u dejiyey sunno ay raacdo sunnadaa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa falan tajida lisunnati اllaahi tabdiila walan tajida lisunnati اllaahi taxwiila ilaahay waxa uu jideeyey cid wax ka beddeli kartaa ma jirto cid xawili kartaana ma jirto waxaa ilahay tilmaamayaa kownka dhammaantii ama universka waxaynuu naqaano uunka inuu marayo sidii alla ugu talagalay innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar wax walbabaa ilaahay leeya subxaanah wa tacaala waxaanu ku abuuray qaab jaan go'an oo aanu marnaba isbeddel yeelanaynin qaacidada caamka aynu leenahay ilaahay sunnu u dejiyey dunidu inay ku socoto noole iyo manoolaheeduba dhammaanteed waxaa ka dhambalmaya bay yidhaahdaan culammadu laba shay labada shayee ka dhambalmaya midi waxa weeyaan wax musaadafo la yidhaahdo coincidence isku beeganta wax la yidhaahdaa kama jiraan waxaynu odhan karno coincidence bay isaga dhaceen ama intentionally looma samaynin oo aynu ku tilmaamayno markaa waa wax isku beegmay uun waa wax iska dhacay uun waa wax sudfa ku yimi dunida tan sudafku booskuma leh waa wax munadama ah oo nidaam leh kowniya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray oo qadaagiisa iyo qadarkiisa ku socda markaynu leenahay sudaf jiraan inta ilaahay diidday waxay isku dayaysaa inayna yidhaahdaan kownka kani wuxuu ku abuurmay can ariiqi sudfa laakiin waa masale caqliga iyo cilmiga iyo taariikhda bini aadamka ee tajaaribtiisaba ka soo horjeeda suurtagal maaha yidhaahdaan qolada filosofigu markay hadlayaan waxay idhahdaan sudafku nidaam ma dhalaan yanii wax isku beegbeegmay oon hadhowna nidaam iyo sistem noqdaa ma jiro ee haddaad sistem aragta bay leeyihin waa in munadim uu jiraa haddaad nidaam aragto waa in cid nidaamaysa jirta waxaa aadkaaya u yaabka badan le wuxuu yahy saynisahnada dunida jooga markuu wax ikhtiraacay wax sameeyo haddaynu ku nidhaahno wuu iska samaysmay wuu xanaaqayaa de gaadhigaa sameeyey haddaad tidhaahdo gaadhigu muxuu macla samaysmayaa birunbaa biru tagtuunoo dabeetana naajarale buu isaga samaysmay wuxuu ku arkayaa nin waalan iratay amaa markuu ku yidhaahdo kownkanoo dhan baa sudfa ku dhacay wuxuu isaga kaa dhigaya inuu cilmi ku warramayo mana aha wax jira axaduhum insaansahnada ka mida ah wuxuu leeyahy waxaanay ku hadlayaan qolada leh dunidaa koisidhan isku samaysantay waxay la mid tahay buu yidhi adigoo yidhaahda meelahan madbacadaha berigii hore intaan kombyuutarayserka aanay noqonin leetarisku sidooday u oli jireen xarfaha oo sanaaduuq ku jiro ciidda ka badan dabeetana buugga marka la daabacaya leetariska waa sufuuf baa loo dhigi jiray erey kasta leetariskiisa baa la qori jiray adhowba xaashida lagu daabacaa dabeetana xaashidaa la kobiyeeya dabeetana inta kitaabee la rabo bej kasta sidiisaa loo simayaa loo dhigaya wuxuu yidhi waxay la mid tahay adigoo yidhaahda dunidan sudafkaad sheegaysaa madbacaddii baa erskwy ku dhacay dhulgariir ku dhacay dabeetana sanaaduqdii kutubta intay cirkaa u baxday buugguun shan boqoloo bayja oo gabaya qortay cid yeelaysa miyaad garanaysaa markaa danina dhulgariir baa sanaaduuqdii qallibay oo waxaa ka samaysmay buug shan boqoloo bayja oo weliba gabaya idan waxaan leenahay dunida musaadafa kama jirto waa nidaam ilaahay ugu talagalay marka labaadna waxaynu leenahay weliba nidaamkaasi althabaat walitiraad washumuul buu leeyahy waa nidaam sugan oan isbeddel lahayn oo caam ah walowlaa aanu nidaam sugani jirin dunida cilmi in la bartaa suurtagal may ahaateen haddii andimadu waabaryaba ay si isu beddelayso oo ashyaada khasaa'istooda ay isbeddelayso min zaman ilaa zaman aw min waqtin ilaa waqt xaqiiqo cilmiyaba lama garteen si awgeed bu einstein wuxuu leeyahay albert einstein waxaa ugu cajabta badan le dunidu waxa weeyaan buu yidhi in wax la fahmi kara ay tahay haddii intaynu biyaha maanta baylino ay afartan digri ku baysho oo berri markaynu dabka saarno ay boqol ku baysho oo saa dambe markaa dabka la saaro ay toddobaatan ku baysho dee aqooni ma dhisanteen sayniskaba macnihiisu waa maxay waa nayjarku siduu u shaqaynayo in la fahmi karo dabeetana la taqliidin karo waa intaa intaynu samaynaa aadanaha cilmigiisao dhamme waa intaa wax cusub aadane ma keeno ee wax jiray ayuu wuxuu daraaseeyaa inuu helo qaanuunka xukuma marka qaanuunkaa la fahmo ayaynu dabeetana nolosha ku isticmaalnaa si aynu production u bilowno walidaalika lowlaa dunidu aanay munadam ahayn oo aanay sistemaatig ahayn oo weliba sistamkaasi aanu mid haabitoo sugan ahayn oo mudaradoo aan isbedbedelaynin oo weliba sistamkaasi aanu mid shaamila ahayn dhan walba zaman iyo makaanba marka laga eego saynisna ma jireen xadaarana ma jirteen horusocod bini aadamna ma jireen in sunanka la fahmaa bay dhahaan sunan alxayaa inaad fahamtaa yufasir laka alwaaqic wayuyasir laka tanabu'a fi lmustaqbal bay dhahay inaad qaacidooyinka fahamtaa waxa ay fudaydinaysaa ama waxa ay tafsiiraysaa inaad nolosha fahamto maxay dabayshu maanta xagga uga soo dhacdaa ee wakhtiga kalena xagga uga dhacda maxaa roobku inoogu soo da'a maxaa ciidda tani ka samaysa in sunanka la fahmaa waaqacaynu ku noollay inaynu garannaabay keentaa waxay kaloo keentaa inaynu mustaqbalka ka saadaalin karno waxaa markaynu isku darro inay saa noqon karto metrolojiga kan saadaashu waxay idhaahdaan inishatifiska haddii la garto saadaashu way saxantay laakiin mashkiladda haysaa waxay tahay inishatifiska sidii loo garan lahaa barbilowyada sidii loo garan lahaa waa kii lawrence brofessorkii la odhan jiray brinston joogay ee loo diray inuu khabiir harikaniskan iyo waxan waxay maraykan ugu dhacaan inay baadi doonaan aakhirkii wuxuu soo saaray theory la yidhaahdo butterfly effect oo ah markay fasirayaan waxay idhaahdaan brazil balanbaalista baalasha ka ruxda saadaasha hawada way bedeli kartaa bay idhaahdeen yani waxay tilmaamayaan initiatifeskii haddaanay initialistkii haddaanay garanaynin barbilowyadii iyo wixii bilowga haddaan si cad loo garanaynin natiijada inaan laga saadaalin karayn marka in natiijada laga saadaaliyaa waxa ay ku xidhan tahay inaynu garanno waaqacaynu ku noollahay ama sunanka inaynu fahmno marka sunanka in la fahmaa waxay fasiraysaa waaqaca waxay kaloo fudaydinaysaa in mustaqbalka laga saadaalin karo ilaahayna wuxuu leeya walaa yadlimu rabbuka axada arrinta tani markaa mar aynu garanno sunnadu ama sochial mid ahaato bini aadamka iyo dhaqankiisa iyo soo jireenkiisa ku saabsan iyo siduu u fakarayo si uu u qabto iyo waxa uu sameeyo iyo sistamka uu isticmaalayo haddaynu garanno dadkani xaggay ku dambayn doonaan baynu garayna waa maanta soomaali haysta haddaynu si fiican u fahamno oo intaynu stadi ku samayno research lagu sameeyo la garto wuxuu yahay waxaynu garan karnaa tobanka sanee soo socda xagga soomaaliya u socoto horumar bay samaynaysaa mise dib socod bay ku socotaa xaggaynu u soconaa baynu qiimayn karnaa haddaynu sunanka fahamno waxaa kaloo fududaanaya inaynu dunida ilaahay abuuray ka faa'iidaysan karno dadkii fahmay waa dunida laleeyahay horoy u martay ee isku dayay inay ka faa'iidaystay dadka iskaga dul noolaaye aan daraasayna waa innagaiyo intayna la mid ah waa iska dul joognaa unta sidai alla u galana waa eegaynaa waayo maynan garannin maynan daraasaynin maynan isku dayin inaynu ogaanno nolosha waxa xukuma iyo shuruud iyo asbaabtay u baahan tahay iyo macrifada laynooga baahan yahay si aynu uga saadaalinno amase u khaidno meesha aynu u guurayno waxay culammadu yidhaahdaan garashada la garto sunnada abiiciga ta naajaralka ah waxa ay dhashaa baxiga cilmiga aynu naqaano oo baxigan cilmiga ahi saynis oo dhan waa iktishaaf maxaa la iktishaafaya qaanuun min qawaaniin ilmaadda qaanuun ka mida ah qawaaniinta maadada ayaa la iktishaafay la gartay markii la gartayna waxbaa lagu dulbineeyey oo nolol baa lagu dhisay haddaynu ka insaanka ku saabsan garannana isna waxbaynu ku dulbinayn karnaa oo nolol baynu ku dhisi karnaa sida awgeed marxaladda aynu joogno salbiyaadkeeda negativeska yaalla si aynu uga gudubno u bilowno inaynu kori karno waa inaynu garannaa qaabkaynu u nool iyo waxay inooga baahan tahay horumar ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy afalam yasiiruu fi اlard fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha aw aadaanun yasmacuuna biha fainaha laa tacma labsaar walakin tacma alquluub alatii fi اsuduur afalam yasiiruu fi lard war dhulka maanay soconin baa ilaahay leeyay maanay baxsinin maanay baadhin maanay eegin oo miyaanay markaasi lahayn qalbi wax weeleeya ama dheg wax maqasha ama il wax aragta waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya qul siiruu fi lard fanduruu kayfa bada'a alkhalq dhulka socda oo eega sidii khalqiga abuurkiisa ilaahay u bilaabay daraaseeye uma allahu yunshiu nash'ata alaakhira in allaha calaa kulli shayin qadiir waxaynu u baahanay markaa innagu siiba inaynu fahmno sunnat ullahi fi takhyiir isbeddel see loo sameeyaa waliba dhallinta jaamacaadku jaamacaduhu waa meesha dunida buxuusta cilmiga ee ummadeed loogu sameeyo waa hoggaanka cilmiyadeed ee ummaday leedahay waa meelaha horseeda inay siiyaan zaadkii ay u baahnaayeen dadka siyaasaddiiyo hoggaanka haya ee go'aanka gaadhaya waayo go'aanku haddii jahli lagu gaadho isbeddel ma sameeyo laakiin go'aanka haddii can ariiqilcilmi lagu gaadho way noqdaan jaamacadaheennu kuwa fiidhgaraynaya ama wixii ay u baahnaayeen siinaya dadka qaadada ahi berrita mustaqbalkeennu wuu isbedeli doonaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa aadanaha qaabku uula macaamilaya uula dhaqmayaa inay si go'an tahay oo ku saabsan afcaashooda iyo dhaqamadooda ku saabsan mawaaqifta iska taagaan ilaahay sharcigiisa iyo ambiyadiisa natiijada adduuniya aakhraba inay iyada ka ratib mayso sunnada ilaahay waa sunna cadaala taama ku salaysan bay idhaahdaan laa tuxaabi axadan cidna kalgacal gaara uma hayso ee ciddii waddadaa martana waxaasaa ilaahay ku abaalmariya ciddii waddadaa ka gedisan martana waxaasaa lagu abaalmariya ilaahayna wuxuu leeyay in allaha laa yadlimu nnaasa shay'a walaakina annaasa anfusahum yadlimuun ilaahay dadka ma dulmiyo ee dadku iyagaa naftooda dulmiya in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim ilaahay ummadii waxay ku sugantahy kama bedelo hadday nimco tahayna nimcadooda lagama bedelo hadday ba'siya dhib tahayna lagama bedelo ilaahay ay bedelaan waxa naftooda ku sugan say wax qiimaynayaan say wax arkaayaan say wax qabanayaan waxay rumaysnaanayaan markay bedelaan ayaa nolosha isbeddelku ka yimaada dalika bianna allaha lam yakun mugayira nicmatan ancamaha calaa qowmin xataa yuغayiruu maa bianfusihim idan qodobkaasi wuxuu tilmaamayaa ciddii wanaag shaqaysataana inay wanaag helayso ciddii xuma shaqaysataa inay xumo helayso ciddii horumar shaqaysataa inay horumar helayso ciddii dibudhac shaqaysataa inay dibudhac helayso ciddii fawdo shaqaysataa inay fawdo helayso ciddii nidaam shaqaysataana inay nidaam helayso waxaad adigu samayso natiijada ka dhalata inaad adigu mas-uulka tahy haddii waxaad samaynaysaa wax fiicanuu yahayna natiijada ka dhalanaysa ee fiican inaad leedahay haddii waxaad samaynaysaa wax xunuu yahayna natiijada ka dhalanaysa xun inaad leedahay mar labaad markii ilaahay tilmaamay sunnadiisaas inay cadaalad ku sugan tahay waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamayaa inay mid haabita tahay oo aan isbeddel lahayn caamato bulshadoo dhan ka dhaxaysa sawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaab man yacmal suu'an yujza bih walaa yajid lahu min duuni illahi waliya walaa nasiira wman yacmal min الصaalixaati min dakarin aw unha wahuwa mu'min faulaa'ika yadkhuluuna اljanna walaa yudlamuuna naqiira ammaanidiinna iyo yididiiladiinna maaha baa ilaahay yidhi iyo sheegashadiinna muslim baannuna waa iska guulaysanaynaa arrinku maaha baa ilaahay leeyahy ta ahlu kitaabku sheeganayaanna ma jirta baa ilaahay leeyahy annaga ahlu kitaaboo dadka u fiicanna nolosha waxba ka bedeli mayso maxaa wax ka beddelaya man yacmal suu'an yujza bihi baa ilaahay yidhi ama ahlu kitaab haw ama muslim haw ama gaal haw ama waxa doonta haw man yacmal suu'an yujza bih ciddii xuma samaysata abaalmarkeeday helaysaa baa ilaahay leeyahay ilaahayna subxaana wa tacaala sokadii heli maayo weli iyo nasiirtoona cid u hiilisiyo cid u gargaartantoona heli maayo ciddii camal wanaagsan la timaadda labyadhadig miduu doonaba ha noqdee oo mu'minah kuwaasi jannay gelayaan baa ilaahay dhi naqiirin lagna laga dulmi maayo macnaheedu waxa weeyaan nolosha ilaahay wuxuu u dejiyey qaacido ay marto iyo nidaam ay marto nidaam qaacidii qaadataa way horu way guulaysanaysaa nidaamku cid gaara uma xidhna cid walba way qaadan kartaa waana fahmi kartaa waana mari kartaa laakiin waxay u baahan tahay dadaal iyo garasho dadaal iyo iyo garashay u baahan tahay sidaa awgeed baa ilaahay ambiyadiisii wuxuu tilmaamayaa sunnata man qad arsalnaa qablaka min rusulina walaa tajidu lisunnatina taxwiila nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markay dhibtu ku badatee ka hor timi ayaa ilaahay wuxuu tilmaamaya jidkani waa jidkii nebiyadii hore mareen waddo dhow waad ka laabmaysaa ma jirta baa la leeyahy hadday waddooyin dhowi jiraan nebi maxamed baa loo furi lahaa waddo dhowi ma jirta baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ee waa sunnadii man qad arsalnaa qablak adiga horta kuwii aannu soo diray jidkay mareen weeyaan oo walaa tajidu lisunnatina taxwiila ilaahay sunnaduu dejiyeyna isbeddel ma leh sunnat allaahi fi aladiina khalow min qabl walan tajida lisunnat illaahi tabdiila bisuurat lisra iyo axzaab ilaahay wuxuu tilmaamayaa noloshu hadday tan maadigaa tahayna in qaanuun iyo nidaam ilaahay u dejiyey tan noolehee basharka ah hadday tahayna in qaanuun iyo nidaam uu dejiyey ciddii raacda damaadiga ah qaanuunka lagu ogaanayee aqooneed natiijadeeday helaysa ayaa horumarka cilmiyeed nolosha bini aadamka ciddii raacda qaanuunada lagu horu maro iyo sistamka ilaahay ugu talagalay ciddii raacda inay horumarayso isna horumarkuu helaa labadaba cagsigooduna waa sidoo kale ciddii waddada ka weecataana dibu markay leedahay haddii cid loo fududaynayo ambiyadaa loo fududayn lahaa sunnadaynu sheegaynana waxa weeyaan wixii mutamaahilaan inay isku meel marayaan ama materialka iyo nayjarka ha ahaado ama bini aadamka iyo dhaqamadiisa ha ahaado wixii aan isu ekaynina ee mutamailayn ahaynina inaanay isku waddo maraynin saa daraaddeed baa ilahay wuxuu ku tilmaamaya gaalnimadu iyo islaamnimadu inaanay isku mid ahayn afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin suurtagal maaha qur-aanku qisas badan oo qur'aanka ah buu inooga warramaya qisas badan qur-aanka waxaa ku yaalla ambiyada qisaskoodii boqorro gaaleed qisaskoodii boqorro muslimeed qisaskoodii dad saalixiina qisaskoodii dad kaloo mujrimiina qisooyinkoodii weliba qur-aanku inta badan magacdhowga ma isticmaalo qur-aanka waxa ku badan bay idhahdaan bacd ulculamaa ismu lmawsuulka aladiina facaluu kada xataa saxaabadii nebiga oo dhan dee qof qura magaciisa lagu sheegay nebi maxamed shan jeer baa lagu sheegaa filaya qurayshoo dadkii uu nebigu la noolaaye la dagaalamayay ishayana mar qoraa qur-aanku sheegay laakiin maxaa la sheegay bay leeyihiin waxaa la sheegaa bay idhaahdaan sifadoodii ismu mawsuul buu qur-aanku isticmaalaa waa min mucjizaatihi buu ka mid tahay baa la ydhahdaa in kun iyo shan boqol ka badanoo ismu mawsuula ku jirta bay idhahdaan sababtuna waxa weeyaana uu tilmaamaya in laynoo tilmaamo afcaashaasi hadday kuwa afcaasha wanaagsan iyo mu'miniinta iyo ambiyada iyo kuwa lagu sifaynaya tahayna cidda martaa inay guulaysanayso afcaasha xun cidda martaana inay kuwii hore waxay leeyihiin si awgeed baa ilaahay qur-aanka markuu qisas ka warramo ka warramo ayaa la leeyahy faactabiruu ku jaangoosta baa la leeyahay yaa ulil absaar cidda wax garanaysaa kuwa ku jaangoosta ictibaarku waa qiyaas ku qaata ku jaangooso jaangooyintaasoo ma taqaaniin kabatalihii soomaaliyeed markuu ka tatalayo jaantaad sidaatu saari jira dabeetna waa lagu gooyaa jaangoyn baa la dhaahdaa jaantaadibaa saanta lagugu jaray si kab lagugu talo macnaheedu waxa weeyaan factabiru ku jaangoosa ku qiyaaso dadka aragtida u saaxiibka ahu oo waa maxay kuwaa hore ee dulmiga sameeyey natiijada heleen baad idna helaysaa haddaad dulmiga la timaado kuwaa hore ee wanaagga sameeyey natiijaday heleen baad adna la iman helaysaa haddaad marto saawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy afalam yasiiruu fi lard fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim dammara allahu calayhim walilkaafiriina amhaaluha war dadku miyaanay dhulka socon baa ilaahay leeyahy miyaanay eegin cidhibtii dadkii hore cidhibtii dadkii hore ee iyaga ka horreeyey dammara allaahu calayhim ilaahay waa halaagay walilkaafiriina amaaluha idan qisadu qur'aanka in laynoo raaxeeyo keliya uma soo aroortay waxay u soo aroortaa inaynu wax ka qaadanno boqorrada guulaystay siay ku guulaysteen in horumar lagu gaadho kuwa lumay siday u lumeena dibudhaca lagu helo dadkii ambiyada diiday waddaday ka baxeen ee lagu halaagay dadkii raacay waddaday mareen ee saalixiinta ku noqdeen kaas baynu u baahanna kuwii iimaankoodu anfacay ilahay wuxuu leey falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacaha iimaanuha ilaa qowma yuunusa lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alkhizyi fi alxayaati addunya wamatacnaahum ilaa xiin idan labada darafba ilaahay waa tilmaamaya innagana qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa mu'miniintu aamanaa qura inaanay wax ku helaynine in la eegayo iimaanka camalkay ku dareen noocu noqdo am xasibtum an tadkhuluu اljanna walama yaأtikum mahalu اladiina khalow min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أيها الأحبة haddaynu dhan kale eegno sunanka qur-aanka ku soo arooraa waa laba nooc daynu sifaadkoodii hore wax ka soo tilmaamnay sunnada qur-aanka ku aroorta waa laba nooc mid waxa la yidhaahdaa sunna khaariq oo waxa ay tilmaamaysaa sunnadu inay innagayna xadaysee khaaliqa inaanay xadaynin qaanuunka kownka loo dhigay innaguyna xadeeya oo inaynu raacno ku qasban laakiin rabbi ma xadeeyo wa huwa calaa kulli shayin qadiir isagu sunnana waxaa la ydhaha sunna jaariya oo waata innaga layna faray inaynu la dhaqanno sunanka khaariqa aynu ka warramayno maalan mucjisaadka ambiyada ka mid ah karaamaadka awliyada ka mid ah kuwaasi waa mabniya calaa mashii'at illaahi wa qudrati ayay ku salaysan yihin sidaa daraaddeed ilaahay ma xukumto sunnada adduunka ka jirta ee kownka uu dejiyey maala nebi muuse qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa fa alqaaha hiya xayatun tasca dhul baa la yidhi tuura wuu tuuray sawaaba iyadiyo abeesa ah sunnada caadiga ah ee kownka laynayidhi ku dhaqma ule abeese ma noqoto ama mas ma noqoto laakiin waa marka innaga laynoo eego oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu doonaa buu ka dhigi karaa ilaahay wuxuu tilmaamayaa nebi muuse markii la soo cidhiidhiye badda dacalkeeda uu yimi waxaa la yidhaha anidrib bicasaaka albaxra fanfalaq ulbadda ku dhufoo labay kala noqonaysaa ulbad lagu dhuftaa qaanuunka caadigaah sunna rijaariya markaynu isticmaalno haddaynu konton olood badda ku dhufanno waxma isbedeli maayaan laakiin nebi muuse waxaa la yidhi ul badda ku dhufo dabeetana fanfalaq fa kaana kullu firqin katawdi alcadiim sida buurtay istaagtay dacal waliba bale intaa waxa ka daran ariiqan yabasaabaa laga jeexay halkii baddu ka dhaqaaqday waddo engegan baa ilaahay leeyaba loo jeexay nebi muxamed waddo dhoobo oo farduhu galaan iyo dadku galaan ma aha hadduu waxaad sawiri lahayd dee baddu hadday kala dilaacdo inta soo hadhay dhoobo lagu aasmaya inay noqoto laakiin ilaahay wuxuu leeyay ariiqan yabasaa uga dhignay jid engegan oo la maro waxaa qur-aanku uu tilmaamaya nebi muuse inay tolkii harraaday oo ay roobdoon dalbadeen dabeetana laydhi hoosu foorso usha dhagaxa ku dhufo ulbuu dhagax ku dhuftay dabeetana labiyo toban ilood baa ka burqaday il qura maaha waa labiyo toban ayaa qur-aanku tilmaamaya waxaa ilaahay inoo tilmaamaya reer banu israa'iil markay tii hagale ama cirka ilaahay uga soo dejiyey maxay almannu waasalwa cunno bisil iyo malab iyo macaan samada ka soo da'aya in la siiyey waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya nebi ibraahim oo dab lagu riday oo qulnaa yaa naaru kuunii bardan wasalaama la yidhi dabow qabow iyo nabadgelyo u noqo waxaa axaadiistu in badan soo aroorisay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay dayaxa u kala dillaaciyey oo badhna buurta hoos maray badhna buurta korkeeda taagan yahay sida xadiiska saxiixaynka ku yaalla firqatay noqday firqatan fawqa aljabal wa firqatan duunah oo uu nebigu leeya ishhadu markhaati ka ahaadoo arka waxa aynu axaadiista in badan ku aragnaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo weel biyo yar inta lagu keenay sacabka geliyey oo siddeean nin toddobaatan nin ka weysaysteen riwaayaad kale ama axaadiid kale ay tilmaamayso saddex boqoloo nin idan kuwaasi waa sunna alkhaariqa waa mucjizaat alambiyaa wixii la yaqaanay waxaan ahayn in ilaahay keena si dadku u rumeeyo loo garto tani inay ka baxsantay cadadii bini aadamka karaamatulawliyaana waa kuwaasay raacsiisay karaamo waxa kuugu filan kuwa qur-aanka ku soo aroray maryam oo haweenay muslimad ahayd ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa nebibaa markuu soo galaba iyadoo raashin haysatunbuu yimaadaa masaajidkaga cibaadaysanaysa waan shaqo teginoo meel la qabanin waliba mufasiriintu waxay idhaahdaan ee wakhtiga xagaagan ah midhih iyo wixii jiilaalka bixi jiray haysan jirtay wakhtiga jiilaalkana midhih iyo wixii sabarka bixi jiray haysan jirtay yacni waxaan xataa aanad rajaynan cidi u soo hadiyaysay waa laga yaabaa de haddaad qofka ka yaro baxdo laakiin xaga ay tahay oo timirtiiba baxday inaad tidhaahdo mid baa ku weydaarto timirta u keenay laakiin jilaal bartankii haddii rutab la keeno waa cajab cusub saa daraaddeed baa markuu zakariya weyddiiyey waxay tidhi annaa laki haada markuu ku yidhi qaalat huwa min cindi illaahi in allaha yarsuqu man yashaau bigayri xisaab amase iyadoo ummula oo foole hayso oo geed timireed hoos fadhiisatay ayaa ilaahay ku yidhi maxay wahuzii ilayki bijidci nakhla tusaaqit calayki rutaban janiya geedtimireedka ruxrux geedtimireed islaanu mulaysaa ma ruxruxi karaysa ma gilgeli karaysaa si ay timir uga soo dhacdo geedtimireedka waxaynu naqaanaa inaan laba gelgelina in la koro oo qof intuu fuulo xagga sare u ka soo gu laynamana amrin inaynu iyaga sugunno la dhaqanno laynama amrin inaad tidhaahdo nebi muuseba waati badda loo jeexaye innagana badda aynoo dilaaci doonta isisoo tuba taa laynama amrin kuwaas waa sunan khaariq ah shaqo kuma lihi qofka ilaahay ku karaamaynayo iyo nebigii mucjiso looga dhigaya waa mas'ale ka baxsan kownka iyo nidaamkiisa innaga laynidhe la dhaqma innaga maxaa laynidhe la dhaqma innaga waxaa laynidhe sunanullaahi aljaariya sunnada alle ee socod dareertay taa ku dhaqma hadday tahay umuurta nayjarka iyo dabeecada ku saabsan waa sunno go'an ee barta awalam yarow kayfa yubdi'u allaahu alkhalq uma yuciidu inna dalika cala allahi yasiir qul siiruu fi lardi fanduruu kayfa bada'a alkhalq ila akhir alaayaat alladii khalaqa sabca samaawaati inطibaaqa ma tara fii khalqi araxmaani min tafaawut farjic ilbasara hal taraa min futuur cirkan iyo samaawaadkan iyo waxa kan eegabaa ilaahay leeyay eega baa layna yidhi bini aadamka aqoontiisu waxay korodhaa inta badan inta ishiisu korodho noolaha ama adduunku waa wax weynaan dhaafo fogaan dhaafay oo libdhay oo la arki waayey iyo wax yaraan dhaafay oo yaraaday oo la arki waayey bini aadamku mar kasta uu qalab samaysto aragtidiisa soo dhaweeya horumarkiisaa dhowaada cirka iyo samooyinka iyo waxaasaynu aragno waxaa dhulka la dhigay teleskobyo waaweyn iyo wax lagu eego bale markii saafinimadii hawadan iyo boluushonku tiro batay waxaa la yidhi ilaheenna dhulka yaalla aan koru qaadno cirka geyno dabeetana waa tan la diro maxay satelliteska iyo waxa kan cirka loo diro habal cirkuu joogaa waayo isheenaynu dheeraynaynaa meel fog inaynu aragnaa baynu rabnaa si aynu waxu barannaa xagga kalena waxaan wax lagu eegaa la tiro badiye oo axmed zuwayl muxuu wax ku qaatay femto femto waa hal shan iyo toban ziiro lagu daray iyo toban zero wata that time of a second waxa dhici kara in la sawiri karo yani markii cilmigu ballaadhay ballaadhay awalan dee wixii yaraaya wax lagu eegaya microscoobkii hore ee in jermis iyo wax jiraan wadaadada kiristanku berigii hore waxay odhan jireen xanuun oo dhami waa dardaraad sida qaar iminka joogaa inugu wadaan dadkaba inuu jin iyo ili iyo waxaas wada hayaan markii la helay waxyare wax lagu egaa laydhi war jibanno maahae waa bakteriya meesha rooraysa ee la arkay biniaadamku mar kastoo uu wax araggiisu sii dheeraado aqoontiisaa sii badata marka nolosha waxay u qaybsantay bay wax weynaantiisu weynaan dhaafo fogaan dhaafo la arki waayo wax yaraan dhaafo la arki waayo waxa saddexaad bay dhahdaan waa waxa mucaqadka tacqiidka complicated-ka sida maskaxda biniaadamka oo kale oo aqoonta loo yeel leeyay weli ay yartay oo koobantay mahmaa tikhnolojigan iyo aqoonteenu badatay waxa loo leeyahay aad bay u yartay dee waagii hore maskaxda biniaadamka inta badan waxa la daraasayn jiru markay accidentisku ku dhacaan kan dhankan baa shil kaga dhacay araggii baa ka lumay markaasaa la gartaa laydhaa xaggan baa ay ku jirtaa waxa wax lagu arkaa kan xaggaa nabar kaga dhacay markaasuu dhaga xaggan bay kaga jirtaa wixii wax lagu maqlay ilaa iyo markii dambe qalabadan yaryaree wax sawira ee sawiri kara maskaxda iyo siday u shaqayso intaasa aqoonta xoog u badata idan waa mucaqad laakiin waxaa layna faray eega cirka iyo dhulkaba ilaahay leeyahay maa taraa fii khalqi araxmaani min tafaawud ka weyn iyo ka yar iyo waxaad aragtaba maa taraa fii khalqi araxmaani min tafaawud farjic ilbasar karratayn ku celceli baa ilaahay leeyay daymada dabeetana waxa laydhahay hal taraa min futuur saa awgeed waxa layna faray inaynu nolosha xoog ugu fiirsanno waayo ilaahay wuxuu leeyahay innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar wax walba waanu jaangoyne yacni suurtagal coincidence kama aha inay dunidanu ku timaado iban intay soo jirto o dhan haddii sidaa loo lulaya kama suurtagal aha iban one brotin inuu samaysmaa kama suurtagal aha qolada mathematicsk calculationka markay sameeyaan waxay tilmaameen dunida inta ugu yar yanii secondka inta action dhici karta waa ten to power of blankis dimensionska markaynu isticmaalno dunidu waxay soo jirto oo dhammina waa bilyan saleelale way jirtay dunida materialka ama barticleska yaaloo dhanina waxay ku tilmaamaan markaad isku dhufato waa taa macnaheed waxa weeyaan wixii ka badan marka la calculate kareeyo probabilityga intaa ka badani kamaba suurtagal ha kownkan ama in wakhti inta ka badan layna siiyaa ama material intan ka badan waa in layna siiyaa waa ilaa suurtagal maaha inuu samaysmo rotiinka ugu yari probabilityga ku samaysmi karaana bay le waa tan to power fundreskist that means even one protein ma suurtagalaha timekay dunidu soo jirtay in mathematics markaynu xisaabino inuu suurtagalaya inuu samaysmaa laakiin dee marka ilaahay la diido dafiradiian dhacdaynuba laysla soo taagayo sayniskii la sheegayo la dafiraba kii la kalkulayt garaynaya ama la sheegay oo dhan oo la dafiro layska indhamaraabaa yimaada idan waxayna saareen waxa weeyaan inaynu kownkan daraasayno hadduu yahay wixiisa yaryar iyo barticleska hadduu yahay insaankan iyo sidan ilaahay u abuuray iyo d n ganan cajabta qaba waxay dhahdaan d n gu wuxuu la mid yahay book of chapters bay dhahdaan every chapter uu yahay forty eight to two hundred and fifty million letters buug saasi oo intaasoo leetar every chapter uu ku qoran yahay suurtagal maaha inaad tidhahdo uu iska samaysmay laakiin ilahay wuxuyna faraya inaynu kownkan u fiirsano waaayatun lahum alleylu naslakhu minhu nahaar faida hum mudlimuun والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون kaasi waa qodobka koowaad oo ah sunnada jaariga ah qaybi waa taa nayjarka ku saabsanee cilmigu uu ka warramo sayniska ee layna yidhi barta oo baadi doona duniduna waxay u kala horaysaa sida u kala aqoon badantay waxay u kala dhaqaalo badnantay siday u kala aqoon badantay waxay u kala inventionis iyo batens badan tahay siday u kala aqoon badantahy waxay u kala jaamacada wanaagsan tahay siday u kala aqoon badantahy saa daraaddeed haddaynu rabno nolosha tan inaynu wax ka samayno waa inaynu baadi doonnaa ka labaadna waa sunanka bini'aadamka ku saabsan iyo noloshiisa waa sunanka diintu ka warantay inteeda ugu badan ee amrullaahi wanahyi wa wacduhu wa waciidu uu ku saabsiisan alxayaati albashariya kaasina wuxuu u baahan yahy inaynu daraaso ku samayno oo ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu inoo tilmaamaya ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ilaahay cidda adeecda iyo cidda caasida isku wax kuma abaalmariyo cidda iimaanka laga helaya cidda kaafirka isku si uma abaalmariyo wax waliba sunnay ku socdaan ciddii raacdaa abaalmarkeeday helaysa ciddii ilaahay diintiisa raacdaa abaalmar bay leedahay ciddii ka jeesatana abaalbarma yidhahda waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka waa abaalmar noloshu sunnatu tadaafuc ayay ku salaysantah bayn alxaqi waalbaail innagaa layna faray inaynu xaqa difaacno haddaynu difaaci weyno baailku wuu faafaya noloshu waxay ku salaysantahay sunnatullahi fi lfitna walibtilaa'i inaynu fahmno sunnada imtixaanka iyo ibtilaaga waxay ku saabsantahay inaynu fahmno sunnatullaahi fi dulmi waalaalimiin sunnada alle iyo waxay ku aroortay kuwa wax dulmiya iyo dulmigaba waxay ku soo aroortay oo qur-aanku in badan ka warramaya sunnat ullaahi fi اlاkhtilaafi wاlmukhtalifiin sunnada alle ka warramaysa dadka isqabta iyo waxay ku dambeeyaan ha isqabanina baa la yidhi maalan haddaa isqabataan waxaa tegaya dowladnimadiinna iyo xooggiinna ayaa tegaya waa waxaynu tajribaynay isqabasho dhammaanteed waa soo tajribaynay natiijadeedana waayo arag baynu wadannay cid inooga warrami mayso waxaa qur-aankuu ka warramayaa sunnatullaahi fi tarafi waalmutrafiin inta kibirtee qooqday ee dheragta dheragta iyo waxa ka dhasha waxaa qur-aankuu ka warramayaa sunnatullaahi fi listidraaj yani waxaasoo dhammi waa sunan mid walba haddaynu isdhaano ka warrama muxaadara keligeed ay noqonayso laakiin waxaan u tilmaamayaa waajibkayna saaran baa wuxuu yahay inaynu qaanuunka ilaahay dunida u dejiyey baranno si ugu dhaqanno qaybna qur ilaahay ku soo dejiyey qaybna waxa layna amray inay jirto ee aynu baxsinno qayb ilaahay baa inooga warramay oo qur-aanka iyo sunnada ka warramaysa qaybna waxaa layna yidhi caqligaan idin siiye qawaaciddan noloshana waan dhigay tajribe iyo baadi doona baadho idinku baxhiya marka waxaynu u baahannahay afalam yasiiruu fi lardi ya walam yasiiruu fi lardi iyo qul siiruu fi lardi markaad aragto inay tahay innaga cidda laleeyahay war wax arka cidda laleeyahay war wax arka oo ogaada waxa dunida ka jira waa innaga waxaynu u baahannahay daraasaadkeenna ijtimaaciga ah iyo kuweenna insaanigaaba human scienceiskeeno dhan dib ugu noqonno innagoo ku salaynayna ilaahay kitaabkiisa mashaakilkeena haystaa wuxuu yahay intaynu aqoonta kala saarray ayaynu tajaaribta bini aadamkaana gaar u barannaa kuwa tajaaribta bini aadamka bartaa kitaabka waxba kama oga kuwa kitaabka bartaana tajaaribta bini aadamka waxba kama oga inta badan saasaynu u naallaa daynu kala socnay noloshii ayaynu dadna waxaynu ka dhignay inay kitaabka ogaadaan laakiin nolosha kale aanay waxba ka ogaanin inoo badan qaybna waxaynu ka dhignay inay tajaaribtii bini aadamka oo dhan isku dayaan inay ururiyaan laakiin ilaahay warkiisa inay ka dhagala'yiin iyanaanay waxba ka ogayn waxaynu u baahanoo darsigani ku saabsan yahay war labaduba waxay ka warramayaan sunnadii alle waxay culammadu yidhaahdaan midna waa sunnada alle manduurkaee la arkayo alkown midna waa sunnada maqruu'a ah ee qur-aan iyo waxyi soo degaya marka midna waa la akhriya waa kelimadii ilaahay midna waa mafcuulaadkii ilaahay midna waa khalqigii ilaahay wuxuu alla sameeyey midna waa hadalkiisii labaduba waxbay sheegayaan ilaahay khalqigiisu waxbuu ina barayaa laakiin waa haddaynu maxay haddaynu derisno oo si fiican u derisno ilaahay kitaabkiisuna wax buu ina barayaa laakiin waa goorma waa haddaynu ku tadaburno dhuganno oo dheg u yeelanno si fiican u eegno labadaba waxaynu u baahannay intaynu baranno inaynu barnaamijteenna isbeddelka iyo islaaxa iyo wanaag ah iyaga ku salayno marka darsigani isagoo kooban waxa uu sheegayaa dadka muslimiinta ah xilka saarani inuu yahay aqoon inay baadi doonaan midna waxyigay ku jirtaa midna kownka ilaahay bay mabhuus ku daadsan tahay labadubana caqligii fahmi lahaabay u baahan yihiin waxyigu isu kaa sheegi maayo inaad adigu daraasayso u baahan yahy kownkuna isu kaa sheegi maayo inaad adigu daraasaysaa buu u baahan yahy labadaba midhahan ka dhasha wuxuu noqonayaa midhaha nololeed oo ah dariiqa xaqa ah ee ilaahay lagu gaadho ee adduunka horumar lagu gaadho ee aakhiro janno lagu gaadho labadan barashadoodu ku salaysan yihin idinkuna waxaad tihiin dadkii u xaydxaytay inaad wax barataan laakiin kelmaddan waxaan idiin leeya walba waa laydin baraye dhan qudha ka rarmina dhan qudha ka rarmino intaad saynis barato wixii ilaahay kuu sheegay hailaabi ka kalena waxaan leeyahay warbal adiguna kownka ilaahay abuuray maanta dunidani waa casrulcilmiya waxaad ka ogaan karta ka ogow takhasuska dambe yeelo qofku inuu marka dambe specialization qaataa ma xumaa laakiin specializationku goormuu bilaabmaa maalan sida caadiga imka elementary school gaalku systamkii inoo keenay ilaa iyo secondary buu dhigtaa intaa waxaa la baraa qoraalka iyo waxaa marka laga yimaada in laguu sheego cilmigu inuu badan yahi cilmigu inuu badan yaho aanadka kala dafirin dabeetana jaamacadda markaad tagtana gobol yaroo ka midaa ah lagu yidhaha daba laynka ha raac ogaatay dunidu in cilmi badaniyaale gobolka ha raac markaa qolada kalena waad ictiraafaysaa waxa kaa la mida ah baysigiska diimeed waa inaynu barannaa inta fardulcaynkaynugu ah qof walba inbaa fardulacayn ah intaa waa inaynu barannaa mar labaad waa inaad barataa takhasuskaaga in khusaysa ee diinta ka mida ah. taada dhaqaalo tahy inbaa ku khusaysa dad caafimaad tahy inbaa ku khusaysa qof walba in khusaysaa jirta ilaahay kitaabkiisa ku taalla uu u baahan yahay inuu ogaado marka waxaynu leenahay nolosha yaynan dhan qura ka rarine labaduba waa sunno ilaahay keenay oo la rabo inaynu barannee waa inaynu barannaa markaas baynu liibaanaynaa akhriya adduunba waxaan jeclay maanta inaan dariskayga koobo oo intaasi ku koobo sal allahuma calaa muxamadi wcala alih wsaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin